رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق إسحاق بن منصور الكوسج قال waxau hi أخبرنا النضر oo ah النضر بن شmayl أبوالحسن المازني قال waxau hi أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن ذكوان أبي صالح السمان الزيات عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم arsala waa u diray ilaa rajuli nin oo min alansaari ansaarta ka mida yani ha loo yeedha buu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam ninkaasina waa citbaan ibni malik sida xooga badan axaadiista qaar waxaa ku timi inuu yahay ama riwaayaadka qaar ama qisadaas qisa lamadii waxay u dhacdeen raafic ibni khadiij laakiin kan waa citbaan ibni malik fa jaa waa yimi citbaan walxaal ra'suhu iyadoo madaxiisu yaqtulu uu da'ayo biyo ay ka da'ayeen faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxau hi lacalana ma laga yaaba acjalnaaka inaanu ku soo dadajinay faqaala waxau hi ninkii waa citbaan nacam ha faqaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam waxau hi idaa ucjilta haddii lagu dadajiyo aw quxita ama biyo ay kaa iman waayaan fa calayka dushaada waxaa ah alwuduuu weyso alquxuud abaartu waa haddii roobku istaaga wey manidu hadday joogsatay soo bixi waydana waa la abaaroobay waa musalax la isticmaalo wey alquxuud waa inxibaas ulmaa hadda waxaa looga jeedaa biyihii manida ayaa looga jeedaa taabacahu waxaa mutaabaceeyey wahbun waa wahab ibnu jariir ibni xaasim wuxuu mutaabacaynaya annadr bnu shumayl oo shucba ka warinaya qaala waxa uu ihi wahb ibnu jariir ibni xaazim xadaana shucbatu oo shucba ayuu ka wariyey qaala abu cabdillaah bukhaari waxa uu ihi walam yaqul ma odhan gundar waa muxamed ibni jacfar wa yaxya oo ah yaxya bni saciid alqaaan can shucbata shucba markay ka warinayeen alwuduua may odhan oo lafdiga alwuduu Eh, intaa dambana wuxuu uga jeedaa undar markuu xadiika soo warinayay lafdigiisu wuxuu ahaa laa usla alay alayka alwuu eh, yaxya bnu saciid alqaaan isaguna shucbo waxa uu ka wariyey laa usla marka undar ninka la yidhaahdo nimankan kale waa waafaqaya oo waa sheegay calayka alwudu waa sheegay waysada waa sheegay laakiin ninka aan sheegin waa yaxya bnu saciid alqaaan oo isagu wuduu ma sheegin isagu waxa uu sheegay laa usla calayh maydhasha kuguma waajibin maadaama biyo aanay kaa soo bixin marka waxaa laga yaabaa sida xaafiidku ay leeyihiin dadkii ka qaadanaya iyaga ayaa waxa weeye qaabka noocaasa usoo naqliyay oo jamciyey oo bukhaari sidaa kusoo gaadhsiiyey laakiin riwaayada laga hayo gundar wuduuga waa sheegay ee aan sheegin waa yaxya alqataan waa mutaabacaadka xadiidka wuxuu inoo tilmaamayaa masale inuu shalay ka soo hadalnay oo ah haddii jimaac la sameeyo biyana aanay kaa iman in la weysaysanaya laakiin aan la maydhanayn taasina waa islaamka bilowgiis inama almaau min alma kana almru fi wal اlislaam inama almaau min alma yani islaamka bilowgiisi waxa laga maydhanayay un biyaha manidu markay soo baxdo ama jimaac ha noqoto ama ixtilaam ha noqoto biyahaas markay soo baxaan un baa la maydhanayay kadibna ida jalasa bayna shucabiha alarba uma jaahadaha faqad wajaba alghuslu wain lam yunzil axaadiistaasaa timi baabun wuxuu baab u yahay arajulu ninbuu baab u yahay yuwadiu u weysaysinaya saaxibahu saaxiibkii qaale waxa uhi bukhaari xadaanii muxamed bnu salaam laamta oo la khafiifinaya waa muxamed bnu salaam albikandi uma salaamu kulluhum muhaqalu ila abalxabri maca albikandi bilkhulfi wabni ukhtihi mac jaddi wabni muxamed bni naahidin wafii salaami bni mishkamin khulfun qufi waxaan shan ka ahayn waxa weeye waa la adkaynaya laamta oo salaam baa la yidhaahdaa laakiin shantaasoo shiikhani ka mid yahay waxaa la yidhaahdaa ibnu salaam baa la yidhaahdaa laanta waa la khafiifiya qaala waxa ui ahbaranaa yaziid bnu haaruun asulami abu khaalid alwaasiti an yaya waa yaxya bn saciid alanصari almadani can musa bn cuqba alsadi almadani saaxib almaazi waa culimmadii ugu waaweynaa maaaida wuxuu leeya kitaab almaazi limusa bni cuqba waana maraajicda loo noqdo marka maaazida saxiixa la doonayo can kurayb bn abi muslim mowla bni cabaas can usamta بن zayd radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam lama afaada markii uu ka dhaqaaqay min carafata meesha carafa la yidhaahdo cadala wuxuu u bayday oo u leexday ila shicbi ku taalla ayuu u baydho u leexday faqadaa waa gutay xaajatahu dantiis qaala usamat bnu zayd waxa uu yii fajacaltu waxaan gudagalay asubu calayhi inaan ku shubayo yani biyaha wayatawadau weysaysanayo yani wuxuu ugu kaalmeeye biyaha inuu ugu shubo faqultu waxaan ku uhi ya rasuul allah atusali ma tukanaysaa faqaala waxa uhi almusallaa amaamak meeshii lagu tukanaya hortaada weeye yani xagga horeynu ku tukanayna waa musdalifa xadiikani wuxuu tilmaamaya oo imaam bukhaarina u baabaysanaya ee qofka weysaysanaya cibaadada isagaa laga doonaya biyihii inuu keensado isugu shubo xubnihii ku maydho waxyaabahaasoo dhan cibaadada ayay ka mid tahay bilow iyo dhammaadba xadiikani wuxuu tilmaamayaa inay bannaan tahay in weysada la isugu kaalmeeyo inay bannaan tahay kaalmaduna waa saddex midi waxay tahay alisticaanau fi ixdaar اlma walisticaanau fi اsabi walisticaanau fi اlghasli biyaha aad ku weysaysanaysa keenideeda in lagugu kaalmeeyo midina waxay tahay biyihii in lagugu shushubo midina waxay tahay xubnihiiba in lagu maydho gacantiibaa taagaysaa cid baa ku maydhaysa lugtiibaa taagaysaa waa lagu maydhaya ta koowaad oo ah fii ixdaar ilmaa axaadiisteedii waynu ku jirnaa qaarna waynu soo marnay axaadiistan soo socotaana waa tilmaamaysa ana cumaana dacaa biwadu waa ti aynu soo marayn biyuu dalbaday nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidka cabdulahi bni zayd dacaa bitawrin min maa wuxuu u yeedhay biyo ayuu u yeedhay nabigu calayhi salaau wasalaam taas way badan tahay iyadu wax dhiba ma karaahiyana ma khilaafulwlana ma aha xaaraanna maaha waa mid bannaan wey inaad biyo dalbato oo laguu keeno qadiyadda labaad waata xadiikani ka hadlayo waa alisticaanatu fi sabbi inaad cid u kaalmaysato inuu kuugu shushubo yanii hadda qasabad baa inta badan la isticmaalaa laakiin haddii kildhiya waxaa lagu weyshaysanayo aad u ta noocaasa xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaau wasalaam in loo sameeyo biyihii loogu shubay waxaa la mida ah xadiiu muhiirati bni shucba fi lmasa cala lkhufayn oo aynu soo marnay waana inoo soo noqon doona insha allahu tacaala isaguna waa tilmaamaya oo waa ku xige laynoo keeni doono oo muhiira wuxuu ugu shushubayay nabiga calayhi salaau wasalaam waxaan leenahay taasina waa bannaan tahay walow ay yidhaahdaan sunayaasha weysada waxaa ka mida ah, markay taxayaan wa tarku isticaanatin qaarna way sii qaydaano waxay yidhaahdaan wa tarku isticaanatin fii sabbin in laga tago kaalmo biyaha lagoogu shushubayo waa sunayaasha weysada laakiin karaahiye maaha karaahiye maaha xaalada ugu dambaysa waa alisticaanatu fi lghasli xubnihiiba in lagu maydhayo taasi waxay idhahdeen waa makruuh qacan marka shaaficiyadu saddexda xalay u qaybiyaan alisticaanatu fi ixdaar ilma waa jaais wey alisticaanatu fi sabina waa khilaaf lwla waayo sunnaha haddii laga tago waa khilaaf lwla shaygii wanaagsanaa haddii laga tago waa khilaaf lwla taasina waa khilaaf lwla alisticaanatu fi laslina waxay noqonaysaa makruuh bay noqonaysa makruuh ayay noqonaysa laakiin qofkaa waysadiisu way ansaxaysaa kuna dambaabi maayo abcan hadduu kibar uga jeedo oo dadka u shaqaynaya uu leeyahay adeegaygu halkaa ha gaadho taasi dee iyo qalbigiisa waxa ku sugan baa lagala xisaabtamaya laakiin ficilkaa inoo muuqanaya waa wax laga fiican yahay waayo waxa ku sugan bay yidhaahdeen qofku alle subxaanahu wa tacaala buu addoon u yahay waa goob cibaado waa goob la isdulleeyo meel qofku isweynaysiiyo oo khidmada ama adeega loo adeegayo uu halkaa gaadhsiiya maaha meesheedii maaha nooc isticlaa'ina waa ku jira laakiin qofku hadduu xanuunsanayo ama waxa weeye uu layahay waxaha qaar uu layahay oo uu u baahda kaalmada iyada waxa weeye hadal malaha karaahiyana noqon mayso haddii baahi ay timaado qaal waxa ui xadaana camr bnu ali waa camr bnu ali alfallaas waa aimmadii waaweynaa ee aimmat ljarxi watacdiil loo yaqaanay qaal waxa uhi xadaana cabdulwahaab wa cabdulwahaab ibna cabdilmajiid athaqafi qaal waxa uhi samictu waan maqlay yaxya ibna saciid alansaari almadani qaal waxa uhi ahbaranii sacd bnu ibraahim ana naafic sacad ibn ibrahim ibn cabdraxmaan ibn cawf in badan buu ina soo maray ana naafica bna jubayr ibn mucim annawfali waa min bani nawfal ahbarahu wuxuu u sheegay anahu samica curwata bna almugiira ibni shucba yuxadiu isagoo ka sheekaynaya oo ka warinaya can almugiirati bni shucba wa aabihi ah annahu kana maca rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka all maciisa ayuu ahaa muiirat bnu shucba fii safarin safar sanadka markaynu eegno waxaa xadiidka inoo soo warinayaa aar taabici afar taabici baa isaga dambeeya yaxya bnu saciid iyo sacd bnu ibraahim labaduba waa min sigaari taabici naafic bnu jubayr iyo curwat bnu lmugiirati bni shucbana waa min awsad taabiciin min awsaat taabiciin afar taabici baa kala dambeeya muxadiiintu waxay yidhaahdeen ibnu xajar iyo ragga midka ee sharaxay waxay yidhaahdeen wa hada naadir inay afar taabici sanad noocan oo kale isugu yimaadaan ma badna sida badan ma dhacdo anahu kana maca rasuuli اllahi sal اllahu alayh fi safar anahu dahaba nabigu waa tegay lxaajatin lahu dan uu leeyahay buu u baxay oo uu aaday yani musqusha ayuu aaday wa ana muhiirata bnu shucba jacala waa gudagalay yasubu lmaaa biyaha inuu u shubayo calayhi dushiisa yani biyaha inuu ugu shubayo walxaal huwa yatawadau iyadoo nabigu uu weysaysanayo faasla waa maydhay wajhahu wejigiisa ayuu nabigu maydhay wayadayhi labadiisa qacmood buu xadii waa inoo iman doonaa baab lmash cala lkhufayn faahwaytu lianzica khufay faqaala dachuma fainii adhaltuhuma aahiratayn waa xadiikaasoo inoo iman doona laakiin hadda maxalu shaahidku waxa uu yahay nabigu calayhi asalaau wasalaam inuu kaalmaystay muqyaratu bnu shucba oo u kaalmaystay biyaha inuu ugu shubo waxaan leenahay qadiyada noocaasi xataa khilaafu lwla ma aha way bannaan tahay waa jaais weeye baabun wuxuu baabu yahay qiraa'at lqur'aani qur'aanka in la akhriyo bacda alxadai xadadka dabadii iyo waqayrihi xadadka waxaan ahayn ee weysada jabinaya ama waqayrihii qur'aan akhriska waxaan ahayn sida salaantii iyo wixii la mida tasbiixdii iyo wixii la mida labadaba waa lagu macnay macnaha hore bacd alxadai wa hayrihi labada la isku cadfay faasil inaanu u dhaxay laakiin qiraa'at lqur'aan haddii lagu cadfo oo la yidhaahdo qur'aan akhrisiga waxyaabo kale wakhayrihi lagu cadfo waxaa soo kala dhexgelaya labada la ysku cadfay xadadkaa soo kala dhexgelaya bacd alxada waana sida ibnu xajar uu xoojinay ta kale haddii la oo looga jeedo quraanka waxaan ahayn haddii qur la ogolaaday kuwa kalena waa min baabi wla salaantii iyo tasbiixdii iyo adkaartii kale waa min baabi wla ujeeddadu waxay tahay qofka markay weysadu ka jabto in loo ogol yahay qur-aanka inuu ahriyo waa markay weysadu ka jabto ee welibana ay kaga jabto xada iyo wakayrihii wixii la mida oo ibnu xajar waxa uu u wataa oo uu ku macnayey alxada in looga jeedo wixii ka soo baxayay sabiileynka in xada looga jeedo waataynu soo maraynay xadiiu abi hurayra ee la weydiiyey malxada qaala fusaun aw duraad waa kii man lam yara lwuduua ila min almahrajayn xada hadda macnaha noocaasaa loo wataa wahayrihina waxaa looga jeeda waxyaabihii kale waysada jabinayay sida gabadh ajnabiyada in la taabtaiyo wixii lamida ah. masaaisha noocaas ama hilibgeel in la cuno iyo masaaisha lamidka ah macnuhuna wuxuu u dhacaya qofku haddii ay weysadu ka jabto ama ha kaga jabto wixii labada wado ka soo baxay ama neeftii iyo wixii lamida ah, ama ha kaga jabto waxyaabihii kale weysada jabinayay qofka noocaasa loo ogol yahay qur inuu ahriyo qur-aanka loo ogolaadayna waxyaabaha kale waa min baabi wla wixii ka sokeeyey ee ah tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo adkaartii kale waa min baabi wla way ka mudan tahay loo ogolaado baabku masaladaasuu ku saabsan yihi wa qaala waa yidhi mansuur mansuur ibn almuctamir can ibraahim ibni yaziid annakhaci isagoo ka warinaya waxau ihi ibraahim laa ba'sa dhibi kuma sugna bilqiraa'ati qur'aan in la ahriyo fi lxamaami xamaamka dhexdiis wax basiya malaha wayaktubu waa qoraya arisaalata risaalada calaa hayri wuduu waysela'aan buu ku qoraya yacni aayado qur'aana ama xadiid ama xus alle subxaanahu wa tacaala haddii ya bikatbinushda qaarna waxaa ku timi wayaktubu aniga wayaktubu baa ii taalla wayaktubu waa qoraya waana sida ay soo degdegayso nacam nushadana aan hayaana maktaba salafiya baa la yidhaahda waa kuwii asalka ahaa wey dabcadihii waxa weeye la ammaanay marka haddaydan kuwa la mid ah ahayn tayda asala ah. ya wayaktubu nacam wayaktubu waa qoraya arisaalata risaalada calaa hayri wuduu'in waysela'aan yacnii inuu qoraal aayado iyo cilmi iyo xus alleh uu qorana waa loo ogolyahay waysela'aantu u diidi mayso wa qaala waa yidhi xamaad marka masalada ku saabsan alqiraa'atu fi lxamaam xamaamka dhexdiisa qur-aanka in la ahriyo ama alle subxaanahu wa tacaala la xuso oo masala khilaafiya in oo waa laga haboonyahay iyagoo adilo badan daliishanaya adilada waxaa ka mida xadiiu abiljuhaym oo ku yimi waxa weeye saxiixaynka ku yimi laakiin bukhaari mucallaq buu ka dhigay muslimna mawsuul buu ka dhigay waxaa la yaqaanaa inta badan bukhaari mucalaqaadkiisa waxaynu ku sheegnay inuu mucallaq ka dhigay mucalaqaadkaas qaybina waa mawsuula waa la qaybina waxay baaqi ku tahay mucalaqnimadeedu aad bay u badan tahay muslim mucalaqaadkiisu aad bay u kooban tahay saddex afar baa la sheegay waxaa jira xadii muslim mawsuul ka dhigay bukhaarina mucalaq ka dhigay bukhaarina mucalaq buu ka dhigay oo ma xidhiidhin muslimna mawsuul buu ka dhigay waa xadiiu abiljuhayb oo nabigu calayhi salaau wasalaam intuu dantiisa soo gutay dabadeedna la salaamay walxaal huwa yabuud isagoo kaajaya dabana nabigu salaantii ma radin wuxuuna fadhiyey meeshii uu dantiisa ku gudanayay kabacdi uu nabigu calayhi salaau wasalaam gabagabaystay oo salaantii ka qaaday xadiika culimmadu waxay ka qaateen in waxa weeye xaalada danta la gudanaya alla inaan la xusin xadii labaad almuhaajir ibnu qunfud oo sunanta ku yimi nabiga calayhi salaau wasalaam baa la isagoo dantiisa gudanaya salaantii ma qaadin nabigu calayhi salaau wasalaam dabeedna waxa ui inii karihtu an adkura allaha ilaa calaa uhrin waxaan diiday alla inaan xuso anoo weyse qaba mooyaane qofka suuliga ku jiraana dee ma qabo ee dantiisa gudanaya meel u munaasiba in alle subxaanahu watacaala lagu xusana ma aha laakiin culimmada qaar waxay leeyihin oo xataa imaamu axmed uu ka mid yahay wax diidaya lama hayo qadiyadu waa laga habooon yahay wey laakiin ma aha yani meel ku munaasiba waxa weeye ma aha waxyaabaha loo daliishanaya waxaa ka mida kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam yadkuru allaha cala kulli axyaani xadiidka bukhaari uu tacliiqinayo muslimna uu mawsuulka ka dhigaya saxiixa ah ee uu xidhiidhinayo nabigu wuxuu leeya alayhi salaau wasalaam caaisha waxay odhanaysaa nabigu ilaahay buu xusayay fii kulli axyaani xaaladihiisoo dhan xaaladahana waxaa soo gudagelaya marka danta la gudanayo markaa ma sii foga hala yaabina ibraahim anakhaci hadalkiis laa ba'sa bilqiraa'ati fi lxamaam wa qaala xamaad waa xamaad ibnu abi sulaymaan alkuufi abu xaniifa shiikhiisii weeye ibraahim anakhacina ardaygiisii weeye waa min ajali talaamiidihi waa raggii fiqiga ka qaatay ragga ugu waaweyn waa culimadii kuufa wey ahlulkuufa culimadeedii abi xaniifana shiikhiisii wey fiqiga isaga ayuu ka qaatay ahlulkuufana waxay caan ku ahaayeen ama ahlulciraaq guud ahaan fiqiga iyo ra'yiga ayay danaynayeen ahlulxijaaz waa maka iyo madiina iyaguna waxay aad u danaynayeen xadiika xadiikay aad u danaynayeen oo ahlulxadii iyo ahlura'yi baa la kala odhanayay labadaasay kala ahaayeen marka waxaa ka dhaxeeyey dacaayad baa ka dhaxaysa la isdacaayadaynayo oo waxa weeye ahlulmadiina markay ka hadlayaan ama ahlulxijaaz ahlulkuufa iyo meelaha la midka ah hadallaa ka caanbaxay ay ku xamanayaan sida inay yidhaahdaan oo kale yaa ahl alciraaq yakhruju alxadiiu min cindina shibran wayaأtii min cindikum diraacan xadiiku isagoo taakaabuu madiine ka baxa waa meeshii asalka u ahayd isagoo dhudhunana waa noo soo noqdaa yani wabaad ku dartaan aaadiista waxbaa ku dartaan qoladanina waxay isbidayeen xagga fiqiga iyo fahamka oo waxay ka aaminsanaayeen nimanka xijaaj jooge xadiidka daneeya macnihiisa inaanay fahamsanayn waxaa ka mida ah shiikhan aynu hayno xamaad abi sulaymaan laftiis ayaa waxaa laga sheegay inuu xajiyey dabeedna markuu xajkii ka soo noqday uu soo qaabilay ahlu maka wlmadiina ayaa la weydiiyey wuxuu ihi waxaan ka imi niman ibyaanuna bal ibyaanu ibyaanina afqahu minhu waxaan ka imi niman ciyaalkeennu ama ciyaalka ciyaalkoodu waxa weeye ay ka fiqi badan yihiin marka xamaad ibnu sulaymaan xagga xadiidka ma xoog badnay oo ragga waxa weeye xadiidka lagu yaqaano ma ahayn laakiin fuqahadii waaweynaa buu ka mid ahaa mawaaqifta ka dhacday waxaa ka mida ah imaam oo xijaazi oo ahlu maka ah. ayaa markuu yimi ciraaq uu yimi bay isugu soo baxeen alxusein ibni cali karabisiy raggii la midka ahaa waxaa la yidhi nin muxadia oo ahlulxadiikii baa yimiy bal aynu soo dhegaysano xalqadoodii bay ka soo kaceen ahlu ra'yiga tii shaafici baa laysugu yimi welibana qayb ka qaybna waaba diideenoo waxay idhaahdeen fiqi ma hayaan nimanka noocaasi intii u timi xusein ibnu cali alkarabisiya baa ka mida waxaa la markay soo fadhiisteen waxay ka filanayeen ninun xadiid taxaya haddii fiqi la weydiiyana aan fahmi dabeedna waxay arkeen nin ra'yigoodii iyo qiyaaskii iyo usuulkiina haya iyo fahankii xadiidkiina haya luqadana ka badiya dabeedna nimankii u yimi ninkama noqon baa layihi asxaabtii bay noqdeen xadiikii iyo ra'yigii iyo taladii ay hayeen labadaba nin kulansaday bay arkeen waa maalinta loo bixiyey imaamu shaafici naasir sunna ninkii sunnada nooleeyey waayo muxadisiinta waxa loo haystay dad aan fiqi lahayn baa laga aaminsanaa xamaad ibnu sulaymaan nimankaas waa faqiih buu ahaa waxa uu yidhi can ibrahim ibrahim ibnu yaziid annakhaci isagoo ka warinaya in kaana alayhim dushooda hadii uu yahay waa nimankii xamaamka galay izaarun hoosgunti hadday xidhan yihiin fasallim salaam waad salaamaysa waila hadday qaawan yihiin oo hoosgunti aanay xidhnayn falaa tusallim ha salaamin falaa tusallim ah. waan sheegi doonaa insha allah taala ibrahim anakhaci wuxuu leeyahay haddii xamaam la galo dadka xamaamka galayna aanay hoosgunti xidhnayn oo aanay cawradooda asturin la salaami maayo waayo waa dambiilayaal wey ama waa ahlulbidac ama gaf bay ku dhaceen ama xumaan bay ku sugan yihiin la salaami maayo hadday hoosgunti xidhan yihiinna waa la salaamaya xamaamyada xilliga la yaqaane waxay ahayd kuwa lagu maydho amaamyo lagu maydho oo loogu talagalay qubayska loogu talagalay xiliyadii dambe ayay waxawey soo baxday wuxuu gaar u yahay maydhashu qofkii doonaya inuu maydho ayaa gelaya biyahana waa la kululaynayay marka xilliga ay soo baxeen waa laga hadlay saxaabada qaar baa ka hadlay taabiciintu way ka hadleen taabici taabiciintu waa ka hadleen oo waxa weeye way dhaleeceeyeen waxaa loo dhaleecaynayana waxay ahayd qofku markuu galayo waxaa laga yaabaa maryihiisa inuu dhigto dhismayaauna may adkayn waxaa laga yaabaa daahunta sidaa laysugu qabto in la arko qofkiio qaawan dhismayaal aad wax asturaya may lahayn marka qofku hadduu maryihiisa wada dhigto gebigoodaba oo sidaa ku maydhanayo meeshuna meel caama ay tahay oo babliga ay tahay waxaa laga yaabaa si fudud cawradiisa loo arko baa dhacaysa sidaa awgeed ba hadallo badan bay ka lahaayeen oo ay hadalladani ka yihiin saciid ibnu jubayr waxa uu in la gala waaba xaaraan bu waaba xaaraan qaar waxay yidhaahdeen hadduu hooskunti xidhan yahayna waa u bannaantah inuu ku maydho haddaanu xidhnaynna xaaraan bay ka tahay waxyaabahaasoo dhan waxay uga jeedeen qofku cawradiisa inuu ilaaliyo xamaamaadkuna noocaasay ahaayeen axaadiista qaarna waaba ku timi laakiin waa daciif axaadiis baa ku timi diidaysa haddaan hoosgunti la xidhnayn ama aan lays asturayn xamaamyada noocaasa in lagu maydho laakiin axaadiista ku timid dhammaantood waa aciif ma sugnaa yani xamaamka noocaasa maydhashada ah waana kay ka hadlayaan ibraahim anakhaci waxa uu leeyahay haddii waxa weeye dadka noocaas ay hoosgunti xidhan yihiin waa la salaamaya waayo waa dad asturan wey haddaanay xidhnayn oo ay qaaqaawan yihiinna la salaami maayo maxalu shaahidka maxaa loo keenay yani markay qaaqaawan yihiin waxay ka dhigan yihiin sidii dad xaajadooda gudanayo suuligii ku jira ayay ka dhigan marka waxa weeye xus loogama baahna xus inay la yimaadaan waxa weeye loogama baahna laakiin hadda waxa loo keenay qofka mutacariga ah inuu la mid yahay sidii qof xaajadiisa gudanaya oo saxradii ama kaadidiiun fadhiya qaala waxau hi bukhaari xadaana ismaaciil waa ismaaciil bnu abi uways alaصbaxi qaala waxau hi xadaanii malik imaamu daar اlhijra can mahramata bni sulaymaan alwalibi almadani can kurayb mawla bni cabaas ana cabdاllah ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ahbara anahu baata waa hoyday leylatan habeen cinda maymuna bint alxaari ayuu u hoyday zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam oo xaaskii nabiga ah wa khaalata bni cabaas ibna cabaasna habaryartii ah wahiy iyaduna khaalatu habaryartii wey fadajactu waan seexday oo waan ku jiibsaday barkimada balliceeda ayaan ku jiibsaday wadajaca waa ku jiibsada rasuul lahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alleh iyo wa ahluhu xaaskiisu fii tuuliha dherarkeeda ayay ku jiibsadeen waa sida waxa weeye aahirka ah waayo wisaado waxaa loo yaqaanaa barkimada madaxa la saara ayaa loo yaqaanaa culimmada qaar waxay idhaahdeen waxaa looga jeedaa alwisaada firaashka laftiisa looga jeedaa oo nabiga calayhi salaatu cabdulaahi bnu cabaasna waxa weeye balliciis oo ama ah xagga madax ama xagga lugahooda ayuu waxa weeye ku jiibsaday sidaasaa lagu macnayay laakiin nawowi waxau macnahaasi waa baail weeye luqadana laguma hayo wisaado oo looga jeedo firaash looga jeedo laguma hayo qolada kalena waxay leeyihiin haddii looga jeedo haddii looga jeedo barkima looga jeedo waxaa la odhan lahaa tawasud baa la isticmaali lahaa fatawasadtu fi lwisaadati barkimadii baanu barkimo ka dhiganay baa la odhan lahaa niqaash baa ku jira laakiin sida daahirkaabaynu ah ku soconayna nabiga iyo xaaskiisu barkimada ballaceeda ayay waxadherarkeeda ayay waxaweeye ku jiibsadeen oo madaxa saareen ibnu cabaasna ballaceeda fanaama rasuul lahi sal lahu alayh waslm rasuulka alle waa seexday xata ida ntasafa markii uu kala barhmay alleylu habeenku aw ama qablahu biqaliilin aw qabla muntasafi leyl habeenka bartamihiisa hortii biqaliilin waxyar yacnii inta habeenka bartamihiisa aan la gaadhin aw ama bacdahu ay bacda muntasafi leyl habeenka yani waxaanu hubin habeenka bartamihiisa inay tahay ama in yarbay ka horayse ama way ka dambayse ama bartamihiisa ayay ahayd istayqada waa toosa xilligaas rasuululaahi sal allahu alayhi fajalasa waa fadhiistay yamsaxu inuu masaxayo annawma hurdada can wajhihi wejigiisa inuu ka masaxayo biyadihi qacantiisa inuu kaga masaxayo waa sunayaaha inta badan laga tegey marka hurdada laga kaco in waxa weeye indhaha la masaxo si waxa weeye looga duuliyo hurdada looga duuliyo caajiska uma qara'a waa akhriyay nabigu alcashra alaayaat tobanka aayadood alkhawaatima ugu dambeeya min suurati ali cimraan ina fi khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaar laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyama aayadaha ugu dambeeya suurati ali cimraan uma qaama waa istaagay nabigu ilaa shanin sibraar mucalaqatin meel lasoo suray fatawadaa minha waa ka weysaystay nebigu fa axsana waa wanaajiyey wuduuahu weysadiisa ayuu wanaajiyey yani asbaqa alwuduu weysadiibuu taam yeelay uma qaama waa istaagay nebigu yusalii xaaluu yahay mid tukanaya qaala bnu cabaas waxa uu yidhi faqumtu waan istaagay faanactu waan sameeyey mila maa anaca wixii uu sameeyey mid lamida ayaan sameeyey yani afcaashiisii baan sameeyey oo weysadu ay ugu muhiimsan tahay uma dahabtu waan tegay faqumtu waan istaagay ilaa jambihi dhinaciisa ayaan istaagay fawadaca waa dhigay yadahu lyumna qacantiisa midig calaa rasii madaxayga wa ahada waa qaaday ama waa qabtay biudni dhegtayda alyumna midig yaftiluha isagoo waxa weeye qabanaya isagoo qabanaya waxaan odhanaynaa marka sidaas loo qabto aroojinaaagoytinuha isagoo maroojinaya nabigu alayhi salaau wasalaam acantiisa midig faala waa tukaday nabigu rakcatayn laba ragcadood buu tukaday uma rakcatayni labuu tukaday uma rakcatayn uma rakcatayn uma rakcatayni uma rakcatayn waxaa la sheegay lix baa la sheegay lix laba lagu dhuftayna waa labiyo toban awtara kadib nabigu waa witriyaystay oo midbuu ku witraystay nabigu calayhi salaatu wasalaam saddexiyo toban bay noqonaysa uma dajaca nabigu intaa dabadeed waa jiibsaday xata ataahu lmuadin ilaa muadinku uu uga yimi faqaama waa istaagay fasalla waa tukaday rakcatayni laba ragcadood buu nabigu tukaday khafiifatayni fudud waana labadii ka horeeyey salaada subax uma kharaja waa baxay nabigu fasallaa waa tukaday asubxa salaadii subax buu tukaday xadiika waa inugu soo noqnoqon doonaa horena waanugu soo marnay tafaasiishiisa salaatuleylka iyo inta la tukanayo ma labiyo tobanba mise waa saddex iyo toban halkayda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala qiyaamuleylkanu kaga hadli doonaa laakiin maxalu shaahidku waxa uu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu hurdada ka soo toosay ee uu soo kacay intii aanu weysaysan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tobanka aayadood akhriyey wa qiraaءaة اlqur'aani bacda اlxadaث wayse jab dabadeed ayuu nabigu qur'aan akhriyey wax dhiba inaanay lahayn ayuu xadiiku ina tusaya culimmada qaar baa waxay idhaahdeen maye nabigu calayhi الsalaau wasalaam weysadu kama jabin weysada uu weysaystayna waa tajdiid اlwudu weysadiibuu cusboonaysiinayey taana waxay ku dhiseen ambiyada oo nabigu ka mid yahay calayhi salaau wasalaam wakadalika alambiya tanaamu acyunuhum walaa tanaamu quluubuhum ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi waxa weeye nabiga calayhi salaau wasalaam indhihiisaa seexda laakiin qalbigiisu ma seexdo oo waxay leeyihiin eh, hurdadiisu weysada ma jabiso waayo nabigu waa jeeda calayhi salaau wasalaam hadday wax ka soo bixi lahaayeenna waa dareemi culimada qaarna waxay leeyihin nabigu alayhi salaau wasalaam waa ka weysaysanayay wuuga nawmka ama hurdada nabigu alayhi salaau wasalaam waa ka weysaysanay oo nawmku waa naaqid weeye waa wax weysada jabiya culimada qaar waxay yidhahdeen ibnu xajar ka yahay taa haddii la salimo oo lagaba soo qaado nabiga calayhi salaau wasalaam hurdadiisu inaanay weysadiisa jabinayn haddii sidaaba laga soo qaado ee weysada uu weysaystay markuu toosay waxaynu ku fahmaynaa oo soo degdegaysa oo daahirku noqonaya oo qaalibku noqonaya in waxyaabo kale weysadiisa ay ka jabiyeen ama suuliha galo ama waxa weeye waxyaabo kale oo nabigu ogya calayhi salaatu wasalaam weysadiisa ka jabiso khulaasat lqowl aahirka soo degdegaya waxa uu yahay nabigu calayhi salaau wasalaam markuu soo toosay ee hurdadii habeenkii uu ka soo toosay inaanu weyse qabin isagoo aan weyse qabinna qur-aan buu nabigu ahriyay calayhi salaau wasalaam sidaasaa loo daliishanaya masalada loo keenay xadiidkan baabka loo keenayna waa masalada noocaasa nabigu qur-aan inuu ahriyey waana laga daliishanaya baabun wuxuu baabu ay min alhashi suuxitaan aan ka weysaysan ilaa min alghashyi almuthqali suuxitaan la cusleeyey mooyaane wuxuu baab u yahay qof aan ka weysaysanayn suuxitaan culus mooyaane wax kale aan ka weysaysanayn haddaynu sidaa u ilaaqno waxaa loo fahmayaa waxa keliya laga weysaysanayaa laakiin taa loogama jeedo waxaa looga jeedaa man lam yatawada min ashin ila min alashyi mual yani man lam yatawada min imain ila min alima aqiil macnahaasaa looga jeeda yani marka laga hadlayo suuxitaanada noocyadeeda kala duwan suuxitaanka culus mooyaane wixii kale suuxitaana waxa wey laga weysaysan maayo qaal waxa ui buhaari xadaana ismaaciil waa ismaaciil ibnu abi uways qaal waxa ui xadaanii mali waa malik bnu anas can hishaam ibni curwa ibni zubayr ibni alcawaam can imraatihi xaaskiisa ayuu ka warinaya oo ah faaima bint lmundir ibni zubayr ibni alcawaam ilmaadeer bay ahaayeen xadiikana waa ilmaadee rumana waa ahaayeen sanana waa ka weyne an jadatiha waxay ka warinaysaa ayaydeed asma binti abi bakrin ahayd annaha qaalat waxay tidhi ataytu waan u imi caaishaa caaisha ayaan u imi awj nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga xaaskiisa ahayd xiina khasafat shamsu markii quraxdu madoobaatay ay nuqsaantay ay isbadashay faida naasu waaba dadkiio qiyaamun taagan yusaluuna xaalay yihiin kuwa tukanaya salaat lkusuuf waidaa hiya waaba yadii waa caaisha aa'imatun taagan tusalli waxa weeye iyadoo tukanaysa ama xaala kowniha tusalli xaal ay tahay mid waxa weeye tukanaysa faqultu waxaan ku wuri ma naas ay maa shanu naas dadka xaalkoodu muxuu yahay faashaarat way tilmaantay caaisha biyadiha qacanteeda naxw samaa xagga samada ayay u tilmaantay wa qaalat waxay tidhi subxaana allah ilaahay baa oo dhan iyo ceeb oo dhan ka nasahan faqultu waxaan ku idhi aayatun ahiya aayatun ma calaamad ba faashaarat way tilmaantay ay nacam yani haa ayay tilmaantay faqumtu waan istaagay xataa tajallanii ilaa uu idaboolay alashyu waxa weeye suuxitaanku ilaa u iga daboolay yani indhamadoobaad u igu dhacay si toosawmay suuxin qofku markuu muddo badan taagnaado ama uu daal dareemo ama xaaladiisu ay daciifto markuu istaago indhamadoobaad baa ku dhacay wuxuu ku siganayaa inuu dhaco isbedel baa ku imanaya taasaa looga jeeda ee suuxitaankii rasmiga ama ah wajacaltu waxaan gudagalay asubu inaan ku shubayo fawqa rasi madaxayga dushiisa maa ambiyo waayo hadday si toosa u suuxi lahayd ficilka noocaasmay samayseen yanii intii indhamadoobaadka uu ku dhacay bay biyaha isku shubaysa si aanu xaalkeedu usii xumaan falama nsarafa rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alle markuu gadoomay salaadii ka baxay xamid allahi ilaahay buu wa anaa calayhi waa ammaanay uma qaala waxaa uu maa min shayin shay ma ahaanin kuntu aan ahaa lam arahu midaan arkin ilaa qad ra'aytuhu waan arkay fii maqaami booskaygana haada kana yani salaadan aan tukanayo ayaa laygu tusay xata aljannata wanaar xataa jannadii iyo naartiibaa lay tusay walaqad uuxiya ilaya waa la ii waxyooda xaggayga annakum idinka tuftanuuna in laydinku imtixaanayo fi lqubuuri xabaalihi maqaabirtii mila ay mila fitnati dajaal dajaal fitnadiisa oo kale yani mudaafin ilayhigii ayaa la xadfay ka dambaana inoo cadaynaya mila fitnati dajaal dajaal fitnadiisaoo kale in la idin imtixaanayo xabaalaha dhexdiisa aw qariiba min fitnati dajaal ama wax u dhow imtixaanka dajaal in la idin imtixaanayo horenuga soo hadal laa adri ma ogi ayu daalika keedee qaalat asma asma ay ku hadashay labadaa hadal yuutaa axadukum midkiin baa loo imanaya fa yuqaalu waxaa lagu odhanaya maa cilmuka cilmiga aduu leedahay muxuu yahay bi hada kan alrajul ee ah waa nabi maxamed calayhi salaau wasalaam waxaana rajul loogu isticmaalay oo nabigu u isticmaalaya waa erayga uu isticmaalaya malagu si qofka loo imtixaano waayo la dooni maaya in loo laqimo nabi maxamed calayhi salaau wasalaam waxa ninkan maxaad ka haysaabaa lo odhanaya fa ama almuminu muminka miyaa aw ilmuqinu kii yaqiinsaday miyaa laa adri ma ogi ayu dalika qaalat asma fayaquulu wuxuu odhanaya huwa isagu muxamadu muxamed weeye rasuulu llah jaaanaa waa noola yimi bilbayinaati adiladii cadcaday iyo wlhuda hanuun buu noola yimi faajabna waanu ajiibnay waamana waa rumayna watabacna waanu raacnay fayuqaalu waxaa lo odhanayaa naam seexo saalixan xaal aad tahay mid wanaagsan qof wanaagsan ay rajulan saalixan waxa weeye seexo faqad calimna waanu ogey in kunta inaad ahayd la mid mumina inaad ahayd waanu ogey wa ama almunaafiqu munaafiqii aw ilmurtaabu kii shakisanaa laa adri ma kala oge ayu daalika keedee qaalat asmaa asmaai ku qawshay ma kala ogi fayaquulu wuxuu odhanaya laa adri garan maayo samictu nnaasa dadka ayaan maqlay yaquuluuna shayan iyagoo wax odhanaya faqultuhu waan idhi oo waan ka daba idhi waxay lahaayeen xadiikan maxalu shaahidkiisu waxa uu yahay asma radi allahu tacaala canha ficilkeeda la daliishanaya waxay tihi faqumtu waan istaagay xataa tajalaani alhashyu ilaa waxa weeye suuxitaan uu igu yimi suuxitaankaasina waa mid khafiifa weeye ama qofku uu ku dhowaanaya inuu suuxo maxalu shaahidku waxa uu yahay xaaladda noocaasi haddii ay kugu timaado oo aad og tahay miyirkaagu inuu joogo aad kuba dhawaatid inaad suuxdo aad kuba dhawaatid xaalada noocaasa weysadu kaa abi mayso qofku hadduu suuxo weysadu waa ka abaysaa weysadu way ka jabaysaa waayo suuxitaanku waa hurd culus wey waa hurda culus waayo qofka hurdaa haddii la toosiyo waa toosayaa laakiin ka suuxa hadii la toosiyo toosi maayo ma toosayo inta uu suuxsan yahay marka waa laysku waafaqsan yahay suuxitaanku inuu waysada abiyo waysada inuu jabiyo laakiin halkan waxaa laga hadlaya haddii uu yahay mid khafiifa ama muqadimaadkiisii hordhaciisii hadduu yahay inaanu waysada waxba yeelayn waana ta ku timi asma ku timi haddii la yidhaahdo oo asma ficilkeeda sidee loo daliishanaya asmi markay xaaladeedu sidaa noqotay salaadii bay tukatay manayna weysaysan waxaa loo daliishanaya asmi waxay ku daba tukanaysa nabiga alayhi salaau wasalaam hadday sidaa ku tukanayso waxyigiibaa soo degi laha kunaa nacil wlqur'aanu yanzil walow kaana shayun yanha canhu lanahaana canhu lqur'aan masladaasa meesha taalla yani waxa ay asmi samaysay haddii aan loo ogolayn waxyigaa diidi lahaa oo alla ogaa waxa wey nabigaa loo sheegi lahaa nabiguna waa cadayn lahaa masalada waa cadayn lahaa marka haddii sidaa loo sugay inaan laga weysaysanayn baa loo daliishanaya masaladaasaa loo keenay marka hadde markaynu xaqiiqo ka hadlaynana suuxitaan ma ah yani suuxitaan dhabi hadduu yimaado waa laga weysaysanaya haddii kalena laga weysaysan maayo baabun ama baabu masxa ra'si wuxuu baabu yahay madaxa in la masaxo kullihii dhammaantii oo bar aan la masixin liqowli llaahi tacaala wa qowlkii alla uu yidhi wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinna masaxa wa qaala bnu lmusayib waxa uhi waa saciid bnu lmusayib almar'atu gabadhu bimansilati rajuli ninka ayay mansiladiisa ama booskiisa ay taallaa tamsaxu waa masaxaysa calaa rasiha madaxeeda ayay masaxaysa yani wasuila malik imaamu maali waa la weydiiyey waxaa weydiinaya ardaygiisa isxaaq ibnu ciisa ibni abac ninka loo yaqaano ayaa weydiinaya waxa uu i ayujziu maka gudaya an yamsaxa inuu masaxo kii weysaysanayay bacd arasi madaxa qayb kamida ah ama bar ka mida ah. faxtaja waa daliishaday maali bixadiii cabdilaahi bni zayd buu daliishaday waa xadiidka inoo soo socda ee tilmaamaya madaxa in la wada masaxayo imaamu maalik iyo imaamu axmed waxay leeyihiin madaxoo dhan baa la wada masaaxeeya shaafici iyo abu xaniifana waxay leeyihiin madaxa qayb ka mida ayaa ku filan waxaa la ysku hayaana baduma tabciidba mise waa ilsaaq iyo wixii la mida ah. ama waaba ziyaado maalik iyo imaamu axmed badu waa ziyaadu oo wamsaxuu ru'uusakum baa macnuhu u dhacaya madaxyadiinna masaxa waayo masaxtu rasi waa la yidhaahdaa sida haddii lagu socdo badu waa ama wamsaxuu biru'uusikum bada macaanideeda waxaa ka mid ah bal sida siiba weyhi tilmaamayo uu leeyahay iyadaabaa ah macnaheeda asalka ee macnayaasha kale ay usoo noqonayaan waa ilsaaq weeye wlkhtilaa in waxa weeye ficilkii la samaynayey iyo shaygii lagu samaynayey isdhexgelayaan oo ay istaabanayaan masaxtu birasi yani qacantii aan ku masaxayey iyo madaxii la masaxayey baa isgaadhay oo istaabtay oo ilsaaq iyo ikhtilaad uu ka dhacay ilsaaq waa inay isgaadhaan ikhtilaadna waa inay isdhexgalaan macnaha saa u asala macnayaasha kalena waa u noqonayaan labada kii lagu macneeyaba ha la yidhaahdo beruusikum waa ilsaaq ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo badu waa sila waayo dee aayad baynu ka hadlaynaa markaa ziyaad in la yidhaahdo waxa weeye waa laga haboon yahay waqul maa yuzaadu lagwan aw sila aw qul muakida wakulu qiila lah laakiin zaaida walawan ijtanib ilaaqahu fii munzalin hada wajab markaad ka hadlaysa xarafkaasi macna ma laha naxwiyiintu zaaid bay yidhaahdaan laqwi bay yidhaahdaan silay yidhaahdaan muakid bay yidhaahdaan laakiin aayada haddii aad ka hadlayso hadalka alle wax zaaida ma laha waxa fiican in la yidhaahdo waa sila ama waa muakid in la yidhaahdo marka wamsaxuu biru'uusikum ama bada ha la yidhaahdo waa sila ama waa taakiid oo wamsaxuu ru'uusakum baa macnuhu dhacaya ama ha la yidhaahdo macna ilsaaq bay faaiideynaysa labada kii la yidhaahdaba waxa weeye waxaa ka soo baxaysa madaxa in la wada masaxo shaafic iyo abu xaniifana waxay leeyihiin badu waxay faaiideynaysaa tabciid wamsaxuu biru'uusikum ay bacda ru'uusikum baa looga jeedaa wuxuu leeyahay imaamu shaafici masaxa ra'sahu haddii la heli karo oo laga daayo masaxa ra'sahu oo la isticmaalo masaxa bira'sihi badu macnay faa'iidaynaysa oo masaxa ra'sahuna waa wada masax wey masaxa bira'sihina qayb buu taasuu daliishanaya laakiin badu inay tabciid faa'iidayso sideedaba khilaaf baa ku jira tabciid inay faa'iidayso khilaaf baa ku jira laakiin badu inay sila ama zaa'ida noqoto iyo inay ilsaaq faa'iidayso labaduba waa maxalu ijmaac labaduba waa ijmaac wey waa laysku waafaqsanya bilbastacin wacaddi cawid alsiqi wamila mac wamin wacan bihandiqi wamila mac wamin wacan bihandiqi macaanida ay faaiidayso sida ibnu maalig uu leeyahay waxaa ka mida badu bimacnaa min inay noqoto bimacnaa minna waxay noqonaysaa mintii tabciidiyada ahayd waayo min macaanideeda asalkaa ah waxaa ka mida bacid wabayin wabtadi fi lmkina bimin waqad taatii libad'i lmina min macaanideeda asaasiga ah waxaa tabciid marka badu macaanidii min ay lahaydee tabciidka ahayd way u timaadaa ina maalig iyo naxwiyin badan baa sugaya waana sida shaaficiyada iyo xanafiyadu ay daliishanayaan laakiin waxaa jira culimo kale oo luqawiyiina oo ibnu jinniya ay ka yihiin waxay leeyihiin lama hayo ba tabciid faaiidaynaysa luqada laguma hayo khilaafkaasina waa jira laakiin xadiidka masaladan dhammaynaya ma ayadda maxaa looga jeedaa ma madaxa qayb ka mid a ah ha la masaxo mise la wada masaxo xadiidka kala cadaynaya qaala waxa uhi bukhaari xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf waa tinisi qaala waxa uhi ahbaranaa malik waa imaamkii can camr bni yaxya almaazini can abiih oo ah yaxya ibni umaara almaazini yaxya ibni cumaara ibni abi xasan almaazini na rajula xadiika dambe inoo cadayn doona insha allahu tacaala ana rajula nin waa camr ibn abi xasan almaazini camr ibn abi xasan almaazini waxaynu haynaa camr ibn yaxya ibni cumaara ibni abi xasan almaazini ninkanina waa camr ibn abi xasan camr ibn abi xasan marka waxa walaala ah waana laynoo sheegi doonaa camr ibn abi xasan iyo cumaara ibni abi xasan oo awow u ah camr ibni yaxya awow u ah nin qaala waa ku wii cabdlaahi bni zayd bni caaib almaazini wa huwa ninkaasina ninka dee odhanaya hadalkaas ana rajula wa huwa isagu jadu camr bni yaxya camr ibni yaxya awowgii yani awowgiisa tooska maaha ee waxa weeye aabbihii buu adeer u yahay may aabbihii buu adeer u sii ama awowgii bay walaalayihin soo isku mid maa buu adeer u yahay ama awowgiibay walaalayihiin awownimada halkaasaa looga jeedaa walidaalika shuraaxdu waxay leeyihiin jad waxa loogu sheegay majaaz waayo jad waxa loo isticmaalaa ka tooska ah aabbaha adeerkii awowgaa adeerkii can baa la adeerun baa la waa adeerkiioo fogaaday laakiin inagu awow baynu u naqaanaa walaalkii maxaanu leenahay inagu waa awow wey laakiin luqada carbeed aabbaha walaalkii buu la yahay aabbaha walaalkii iyo awowgaa walaalkii labaduba waa adeer wey marka markay halkan sheegayaan waxay leeyihiin majaaz baa loogu sheegay way jiraan qaar odhanaya wuxuu u yahay awow xagga hooyada laakiin taa lama hayo wax jiran maaha sawaabku waa sidaa hadda aynu sheegnay wy camr ibni yaxya ibni umaara umaara waa awowgii ibni abi xasan ninkanina waa camr ibni abi xasan umaara ibni abi xasan iyo camr ibni abi xasan baa walaala ah. wa huwa jaddu camr ibni yaxya waxa uu ihi ma awoodaysaa yani camr bn abi xasan baa wuxuu weydiinaya saxaabiga cabdulahi bni zayd atastaiicu ma awooda an turiyanii inaad itusto kayfa kaana rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam qaabkii rasuulka la yatawadau u weysaysanayey ma awoodaa inaad itusto faqaala cabdulahi bnu zayd waxau hi nacam ha astaii fadaca waa u yeedhay bimaain biyo ayuu u yeedhay faafraqa waa ku shubay biyihii calaa yadayhi labadiisa qacmood faasala waa maydhay maratayn laba uma madmada waa luqluqday wastanara waa sandaarsaday aaaa saddex goor uma asla waa maydhay wajhahu wejigiisa aaaa saddex uma asla waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood maratayn maratayn labalaba ila lmarfaqayn ilaa labada suxul laga gaadhayo horehalbaynu soo marray msedoraad in weysada ay bannaan tahay in la kala duwo baab lwuduui maratayn maratayn xadiikana waxaynu soo tilmaanay xubnaha weysadao dhan labalaba inaan laga dhigin ee labada qacmood ilaa suxulka labadaasunbaa laba ahaa inta kale saddesaddex bay ahaayeen laakiin lafdigani wuxuu inoo tilmaamay kafaynka laftiisa in laba laga dhigay riwaayaadka kalena waxay tilmaamayaan iyadana saddex in laga dhigay taa riwaayaadku waa ku kala duwan yihin laakiin sida mashhuurka ah kafaynkana saddex baa la maydhay labada suxul ilaa la maydhayo oo labada qacmood la maydhayo ayuumbaa labalaba laga dhigay xadiikan uma masaxa waa masaxay nabigu rasahu madaxiisa badii meesha way ka baxday nusakda qaarna waa ku sugantahay biyadayhi labadiisa qacmood buu ku masaxay fa aqbala bihima labadii qacmood buu la soo qaabilay wa adbara waana la jeestay labadii qacmood markuu madaxa masaxayay waa la cadeeyey badaa waa ku bilaabay bimuqadami rasihi madaxiisa bilowgiisa foodiisa ayuu ku bilaabay xataa dahaba bihima ilaa uu la tegay labadii qacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa ilaa uu ka gaarsiiyey uma radahuma waa soo celiya labadii qacmood ila almakaani meel buu ku soo celiyey alladii meeshaasoo badaa minhu masixitaanka uu ka bilaabay uma asala waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood buu nabigu maydhay xadiikani wuxuu waxaa imanaysa qaabkii loo masaxaya xadiikan aynoo cadeeyey nabigu alayhi salaau wasalaam xadiikuna waa muttafaqun calay waxaa la cadeeya in laga bilaabayo fooda laga bilaabayo oo waxa weeye xagga ugu dambaysa qadaadka la gaadhsiinayo madaxa halka ugu dambaysa dabadeedna la soo celinayo ilaa laga keenayo halka timuhu ama foodu ay ku joogaan ama madaxu ku joogo ficilka la sameeyey waa bayaanun lilmujmali fi laaya aayadda macnaheeda lagu cadeeyey qaabka madaxa loo masaxayo ee ficilka nabigu calayhi salaau wasalaam hadduu waajib cadaynayo wuxuu noqonaya waajib buu noqonaya taasi waa masalo masalada labaad yacni qaab ka duwan oo nabigu madaxa u masaxay lama hayo hal mid baa la hayaa kaana waa laysku haya ka la nabigu calayhi salaau wasalaam masaxa binaasiyatihi wa cala lcimaama nabigu foodiisa ayuu masaxay cimaamadiina waa raaciyey marka taa waxay yidhaahdeen madaxii qayb ka mida la masaxay waxay leeyihin shaaficiyadu waxaa la heli lahaa in la iska qaado cimaamada ama koofiyado la wada masaxo ayaa la wada heli lahaa maadaama nabigu uu ku kamilay imaamada min baabi suniya iyo wixii lamida faralka lagu kaaftoomay waa fooda la masaxay bay leeyihin kalena waxay leeyihin waa qaab madaxa loo masaxo haddii madaxii uu kuu dadan oo cimaamadu si fiican ay kuugu duuduuban tahay in yaroo fooda inaad masaxdo inta kalena lagu kamilo cimaamada waa qaab loo masaxa bal in cimaamada lagu kamila waxayna tusaysaa in loo baahan yahay madaxa in la wada masaxo marka masalada noocaasi waxa weeye daliil uma aha raajixu waxa uu yahay idaasaa xoog badan waa sida nabigu laazimay waa sida xadiidku ina tusayo waa sida aayadda daahirkeedu yahay sida kasoo degdegaysa weeye wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm